Lembra lá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اkhwati اlacizaa weli waxaynu ku jiraa xogtii aynu ka soo ururinay ee aynu bayaaminaynay ku saabsanayd dhibaatooyinka sixirka iyo hadimooyinka ummadaha uu ku hayo iyo aragtida ay diimuhu ka qabaan oo aynu ku gebagabayn doonno in shaa allahu tacaalaa calaamadaha lagu garto ruuxu inuu mascuur yahay ee aakhirkana waxaynu ku soo xidhi doonnaa ku afmeeri doonaa casharadeenna si qof waliba isagu uu isu dabiibi karo waxyaalaha la ysku difaaco iyo waxyaalaha haddii uu yimaado laysku dabiibo ayaa qorshaheennu ahaa iyo ballankeennu caawana in shaa allahu tacaala waa qormadii shan iyo tobnaad oo mowduuca aynu ku qaadaadhigaynay waxaan mar walba idinku baraarujinayaa cilmigan aynu ka warramaynaa waa cilmi nolosheenna xidhiidh la leh miyi iyo magaalaba waa wax lagu ogyahay oo laga yaqaano ama laga isticmaalo waa cilmi aada iyo aada hadimo u geysta haddii la bartoo la isticmaalo waana cilmi dadka aan ilaahay ka baqanaynin ay ku bedel qaataan diintooda oo diinta iyo sixirku meel ma wada degaan ree bani israa'iil nabaduu kitaab allahi waraa'a duhuurin kitaabkii alle markay iska xooreen ayaa watabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan laasim qofku hadduu diinta ka fogaado waxaa booska u buuxinaya waa khuraafaat iyo sixer waa cilmi adduunyada dhammaanteed laga laga aqoonsan yahay ama laga yaqaano oo laga isticmaalo inta aan ilaahay garanayn marka waxaan aada iyo aada mar walba idinku baraarujinayaa markaan mowduucan ka hadlayno baaraka allaahu fiikum ha isku dabaqina idinku markaan mowduuca ka hadlayo ama aan sifooyinkiisa ka hadlayo ama aan mashaakilaadkiisa ka hadlayo dhib adiga ku haysato mar walba inay tahay wallaahi taasina aniga way haysataa taasina way haysataa taasina way haysataa oo sifo kastoo aan sheego adigu aada isku dabaqdo oo hadhow ay ka timaaddo qofkii inuu shakaaki noqdo oo ay baci kugu xidhanto inaan mashkeladii inooga xalinayno mashkilad ka weyn haddana aynu abuuro uma jeedno ujeeddada aynu rabnaa waxa weeyaan waxaan inaynu fahamno shartiisana aan ka badbaadno ee maha ujeeddanaynu inaynu haddii alaydha qodxadaadino oo dhibaatooyin iyo mashaakil aynu abuurro maaha ujeeddadu marka waxaan idinka codsanayaa ka cilmi ahaan iyo haqaafo ahaan u qaata laakiin ha u qaadanina ah inaa idinku mar allaaliya marka sifooyin la sheego inaad taada ku miisaanto oo wax waloo la sheegay wallaahi anna waan qabaa waan sixranahay caynkaasina way jirtaa waan sixranahay oo ay baci kugu xidhanto arrinkaa mar walba waan idinka digayaa waa sidii arday iyo macallinu inaynu cilmiga u kala qaadano eh inaan mashaakilaadka idinka idin haysta shaksi ahaan inaan u taabanaya ujeeddadu maa ee masaladan inaad ka cilmi ahaan u naqlisaan oo dadka waxaan ku dhaqma aad fahamtaan oo aad kala garataan masaaxirma mise maahan weliba waxaad ku bishaaraysataan isticmaalka sixirka iyo saaxirka hadimadiisu way doobir badan tahay oo kunkiiba hal mar baa laga yaabaa sixirku uu sameeyey inuu kici karo kunkiiba hal mar ayaa sixirka saaxirku inuu hirgalo laga yaabaa intiisa kale inqalaba sixru calaa saaxiri baa la yidhaah oo sixirka la dhigaa inta badan saaxirku dib ugu laabtaa ilaahayna uu ku ballan qaado uu inoo sheegay ka muslim ahaan walaa yuflixu saaxiru xayu ataa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa saaxirku siduu rabo wax waliba uma dhacaan haddii ujeeddada iyo qorshaha iyo khadka uu xidhaya iyo miinaduu xidhayaa hadday boqolkiiba kiiba boqol sidii loogu talagalay u adeegayso uunkaba sixiroola qabsan lahaa dunida sixiroola ka talin lahaa weli miyaa maqasheen sixiroolo milyaneer ah adduunyada ma joogo weli miyaa ama aragteen sixiroole sixirkiisa kursi maamul ku fadhiistay ma jiro wuxuu daba qabaanaa uun ama mid mas-uuliyad haystooo kursi ku fadhiyo odhanaya kursigaagaan kuu ilaalinaya ama mid lacag haystuunbuu odhanaya lacagtaadaan kuu ilaalinaya isaguse laakiin wuxuu lacag ku abuuray iyo wuxuu kursi ku raadsada ma leh hadday riyadub leeyihiin dabadooday ku qarin lahaayeen sixiroole hadduu awood leeyahay uumiyahoo dhan buu u talin lahaa ee mar walba faraqa islaamaha iyo nin madaxa oo yidhaahdo qaybkaan kaaga waramaya iyo waxaa kugu soo socdaan kuu sheegayaa iyo adigaan kuu sii digaya mooyaane nin sixiroolo oo kelidii istaaga oo wax qabsan kara adduunka ma jiro haddii naftiisa lala waayo ubadkiisa ku noqotaa ninka sixiroolihii sixirka uu samaynayo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo reerkiisa kama fogaado lidaalik baa had iyo jeer aragtaan dadka lagu tuhumo cilmu sixirka inaan shaadhkiisu caddaan saaxir shaadhkiisu cad yahay ma jiro marka waxaa ku bishaaraysataan sixirka isticmaalkiisu ma hana qaado taa darteed waxaan rabnaa inaad cilmi ahaan u qaadataan mowduuca ee aanan abuurin mashkelad hor leh oo aan xalkeeda hadhow lagu daalo intaasi waa iga dardaaran iyo digniin markaan mawduucan waayo waxaan soo wadaa weli mawduucii dee waa arartiisii baynu ku jiraa inaynu ubucdiisii gallaan rabaa mar haddaynu sidaa rabno inaa idina difaaciinna iyo dareenkiinna caadiga ah un aad cilmi ahaan u qaadataan baan idinka rabaa intaa markaan ka gudbo casharkeennii ugu dambeeyey waxaynu ka taariikhaynay ninkii la odhan jiray namruud ninkii la odhan jiray namruud baynu ka taariikhaynay oo aynu ninkaa namruud la yidhaahdaa waa ninkii seeska u dhigay bacda markii taariikhdii xabdiyaa la yidhaahdo nebi aadan ay duugantay ee nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ubadkiisii ay dib u hana qaadeen ee sixirkii hore ninkii la odhan jiray qaabiil muxaadaradayadii hore mar walba carabku wuxuu iga boobayay haabiil haabiil iyo qaabiil laba nin bay ahaayeen oo walaala ah oo ilmo nebi aadama labadaa nin ee ilmo nebi aadam watlu calayhim naba abnay aadama bilxaq id qarabaa qurbaanan ilaahay suuraddaas aayadaasu kaga warramay ee qisada labadaa wiil ee walaalaha ah aayaddaa qur-aankii may sheegin haabiil iyo qaabiil labada maxaan ku dhahdaa labada magac may sheegin weli xadiid saxiixa ah oo rasuulkeenna ka sugnaaday oo labada magac sidaa u cayimayana maan arag marka waa waxuu la soo kala gaadhay in labadaa wiil magacooda la odhan jiray haabiil iyo qaabiil sidaa darteed mar walba way iskaga ka qasmaan marka ninkan shaydaanka la shaqaysanayay ee walaalkii dilay wuxuu ahaa qaabiil buu ahaa haabiil muu ahayn ninka tafiirtiisu ay sixirka kala dhexli jirtayna isagu ahaa marka cilmigaa nebiyullaahi nuux waktigiisiibuu soo afgo-ay markii doonta ay raaceen cadadka yare muslimiinta ah ee markii dambena weliba cadadkii muslimiinta aanay wada tarmine saddexdii wiil ee nebiyullaahi nuux uu dhalay iyo saddexdii haweenaha ay qabeen baa dib usii fufay oo diba noloshii haddana dib usii sii qaaday waxaana la kaloonan jiray xaam iyo saam iyo yaafith saddexdaa nin bay kala ahaayeen wadiyaha maanta noolna waxay ku abtirsadaan waa saddexdaa wiil saddexdaa wiil muddo markii laga joogay duufaanta ninkii hawshan dib usoo soo qaaday waxaa la yidhaahdaa eh, waxaa la odhan jiray namruud ama sooristar bay idhaahdaan taariikhaha qaarkood ama qaarkood zahraan bay odhan jireen kutubaha qaarkoodna waxaad ku arkaysaa daxaaq iyagoo leh marka kutubaha taariikhda ee taariikhdaa ka helayso haddaan wax kaaga tilmaamo waxaa kaaga warramaya oo aad ka bogan doontaa taariikhda imaamu abari taariikhu abari la yidhaahdo waxaa kalood ka helaysaa taariikhda uu qoray ibnulaiir kitaabkiisa la yidhaahdo alkaamil fi taariikh waxaa kalood ka heli kartaa haddii aad taariikhda u baahan tahay ibnuljawsi raxmat ullaahi calayhim jamiican kitaabkiisa almuntadam fii taariikhi alumami waalmuluuk kitaabka magacaa leh ayaa taariikhda namruud iyo arrimihiisa aad ka heli doontaa waxaa kaloon dib u saxayaa insha allah kan ka horeeyey ninkii haddii la yidhaahdo khabiidka ahaa ee muctasiliga ahaa ee loodhan jira camar waxaan idinku tilmaamay camr ibnu cabiid in la odhan jiray laakiin sida saxdii waxa weeye camri ibnu cubayd camr ibnu cubayd waa iga tasxiix weeyaan intaasina ciddii qoranaysay maxaan ku dhaha asmaada iyo taarikha intaa markaan ka gudbo waxaynu ugal u gelaynaa qormadeennii maanta oo ku saabsan xukmu asixri waasaxara oo waxaynu nidhi waxaynu ka hadli doonaa lix jibsimood ayaynu faalladeenna iyo qormooyinkeenna ka dhigan doonaa marka waxaynu ka soo hadallay taariikhdii sixirka waynu ka soo hadallay iyo tacriifkiisii waxaynu maanta gelaynaa saaxirka iyo sixirka laf ahaantiisa xukumku uu leeyahay ruuxa saaxirka ahi shareecada islaamku mowqifkay ka taagan tahay sixirka laftiisana shareecadu halkay dhigtay oo mowqifkeebay ka taagan tahay marka aad muggiisa aragto iyo culayska uu leeyahay qof muslima oo aakhiro wax ka raba u dhuuman maayo inuu cilmi sixir isticmaalo ama uu adeegsado marka qormadeennan caawa mawduuca ama qodobkaasaan ku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala qormadan lafteeda ayaynu waxaynu usii qaybin doonaa xidhmooyin yaryar qodobka ugu horeeyaan ka hadli doonaa waxaynu gaar ula baxaynaa sixirka iyo xukumkiisa qormada labaadna waxaynu ka dhigan doonaa xukmu tacliimi sixri wa tacalumih in la barto sixirka ama la baro dadka shareecadu maxay ka qabtaa qodobka saddexaad waxaynu ka hadli doonaa axkaam la xidhiidha saaxirka saaxirka axkaam la xidhiidha oo shan jibsimood noqon doona ayaa iyana aynu u geli doonaa waxay markaa shantaa jibsimood noqonayaan ruuxan saaxirka ah ee muslimka ah xukumkiisu waa maxay hadduu saaxirku ahlu kitaab yahay oo weliba ahlu kitaab dimiyahoo dadka muslimiinta amni kula jooga uu yahay sixirna uu isticmaalo maxaynu kula dhaqmaynaa waxaa kalooynu ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo qof muslim oo dumar ihi hadday saaxirad noqoto ma xukumkii raggoo kale ay qaadanaysaa mise xukum ka duwan baa shareecadu kula dhaqmaysaa qodob kaloo isla soo hoos gelaya arrintaas baa jiro waxa weeye ruuxu hadduu sixirka bartu isticmaalo ma la toobo weydiinayaa hal yustataab mise bilaa tooba loogu xiirayaa taasi waa qodob qodobka markaa jibsinteennan u dambaysaa waxa weeye ma bannaan tahay shareecada ma ku bannaan tahay cilmu nushra wax la yidhaahdo masalada nushrada la yidhaahdo oo af soomaaliga la yidhaahdo sixir fur sixir fur bay soomaalidu u taqaanaa in sixir sixir lagu furo shareecadu maxay ka qabtaa qof baa sixran saaxiroolo kale u tegey saaxiroolihii kale ale waan kaa rogayaa in saaxiroole saaxiroole lagu beego lafo maroodiyagaa laysku jabshaaye shareecadu maxay ka qabtaa masaladaana inaan idinka qanciyo intii karaankayga baan isku day doonaa haddaba qodobka ugu horeeya ah xukmu sixri iyo mowqifka shareecada islaamku ay ka joogto aan u guda daadego laba xadiisoo keliya baan kaga bixi doonaa adigaana culayskiisa markaa miisaaman doona xadiid saxiix oo rasuulkeenna ka sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh abaa hurayrana uu warinayo waxau nebigeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ijtanibu asabca almuubiqaat ijtanibuu asabca almuubiqaat waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka fogaataan toddoba masalo oo lagu halaagsamo oo naarta lagu galo dunuubta ugu waaweyn ee lagu halaagsamo waa toddoba ugu waaweyne toddobada ka dheeraada alwal ashirku billaah in ruuxu ilaahay u shariig yeelo waa masalo mowduuc ballaadhan ashirku billaah waxaa lagu xigsiiyey asixr sixirka wuxuu ka mid yahay min adunuubi almuubiqaat wa qatli الnafsi alatii xarama allahu ila biاlxaq shuf hada اlmowduuc inaad naf muslima oo ashahaadanaysa oo tukanaysa oo sabab allaaliya sabab shareeco lagu dilo aan lahayn aada disho oo gacan ku dhiglo aada noqoto waxaa ka culays badan oo ka horeeya saaxirka sababta oo ah saaxirku sixirkiisa waxbuu ku dili karaa saaxirku sixirkiisa shirki buu ku geli karaa waa wax darafyo badan leh oo dunuub fara badan ay isugu soo ururayso sixirku lidalik baa gacanku-dhiglaha dhiiglaha mujrimkee qaatili nafsiga ah waxaa ka dembi weyn ninka saaxirka ah ninka saaxirka ah ayaa ka dembi weyn toddobadaas ayuu ka mid yahay lagu halaagsamo sixirku wa akli maal alyatiim qodobka afraad ee lagu halaagsamo waxa weeye inaad hanti agoon cunto in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ifka intay joogaanna way ku gubanayaan aakhirana saxiiray ku gelayaan dembiga heerkaa taagan sixirkaa ka horeeya wa akli akli riba ribada teeda ugu yar waxa uu la dembi yahay intaasoo jeer ruuxu hooyadii ka sinaysta dembiga noocaas ee riba cunuhu uu leeyahay saaxirkaa ka horeeya watawalli yowma zaxf maalinta tawxiidka iyo shirkigu dagaalamayaaned safka ku jirto inaad kaalintaada bannayso garabkaaga looga soo dhaco muslimiintu waa dembi kabiiro ah oo jabka muslimiinta aada sabab u noqoto saaxirkaa ka horeeya wa qadfi lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat in gabadh muslimad ah oo aan dembi lahayn oo aan dunuubta wawarka haynin inaad masabido oo aad tidhaahdo marada way iska xidhan tahay waxbay ku qarinaysaa inaad tidhaahdo waa danbun min dunuubi lmuubiqaat taa waxaa ka horeeya saaxirka idinkaan markaa idiin daayo culayskiisa waxaa kaloo rasuulka laga warinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh can cimraan can cimraan ibni xusaynin saxaabiga jaliilka iyo ibnu cabaas wada jirkooda waxay leeyihiin laysa mina man taطayara aw tuطayira lah aw takahana aw tukuhina lah aw saxara aw suxira lah waman ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calى muxamadi markaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay albaabada qofka muslimka caqligiisa lagu loofari karo oo dhan inuu xidho caqliga muslimka waxaa la rabaa in la xoreeyo jamiica alkhuraafaat in laga xoreeyo oo aan si sahlan caqligiisa loo isticmaalin oo qof liitaa caqligiisa aanu isticmaalin markaasaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naga mid maaha man tatayara ruuxa isticmaala baasaysiga aw tutuyira lah ama intuu cid u taga yidhaahdaa bal arintaa ii eeg ma ii qaaliban tahay mise iima qaalibna tatayur baa la yidhaahdaayo inaad tidhaahdo bal inantanaan isku wadaa inaan guursadoe talow inantani ma raafcadday leedahay ma maxaanku idhaahdaa dhibaata iiga imanaysa oo markay reerka soo gasho waa aafoobaya bal inantaa iga si maxaanku idhaahdaa odoros taayur baa la yidhaahdaa waxaad iiga warantaa safarkan haddaan galo talow miyaan ku khasaarayaa mise waan ku faa'iidayaa oo haddii aan la yidhaahdo qaybka dee laga sii waramo la yidhaahdo safarkaa gelin bishu waa maxaanku dhaha bilsafar arbaca bil u dambayso weeyaan majeerteen laa yusaafir aad tidhaahdo oo wax walba aad ku gafuurtoon ayaamaha iyo bilaha iyo saacadaha oo aada baasaysato oo aad tidhaahdo rajalaha lama guursado udubna lama taago waa maqasheen somaa saddexda rajalood reerna lama dhiso lamana safro halkaa hadday abaare kugu qabsato iyo haddii cadow kugu haleelaba lagama guuro maxaan ku dhaha udubkaagaa lagama kaco waa saddex bilood baa la leeya aan la guursan oon caynkaan la samaynin oo aan la safrin waxay ku odhanayaan eh, faynuuska dhulka lama dhigo haddaad faynuuska dhulka dhigto cid baa idinka dhimanaysa waa taayur alla ree hebel maanta bisadii maxaanku shimbirtii guumaysta ahayd baa ka dulciyaysayoo ruux muhiima ka dhimanaya baa lagu odhanaya iyo wixii la mida habeenkii lama feedho haddaad feedhato tinka cawaa kaa go-aya way badan yihiin waxyaalaha la baasaysto ee ay aada iyo aada waxaa la arkaya maalan mararka qaarkood waraaba kaasoo horbaxaya adoo musaafira markaasoo odhanaya safarkeennu maanta ma fiicna waan iska noqonaynaa dacawa kaasoo horbaxaysa markaasaa khayray khayray baa la odhanayaa markaasaa safarkii lasii wadaya iyo xaalado badanoo dee aanan ugu talagelin inaan mawduucan kaga hadlo oo baasaysiga oo islaamku waa hore uu ka xoreeyey dadka waxaa ka mid a ah in qofku uu sixirka sameeyo waxaa la mida ka sixirka loo samaynayo aw suxira lah ka mid maaha muslimiinta moorada waa ka baxay kaas marka hadduu qofku saaxir yahay ama uu tago saaxiru yidhaahdo waxaan rabaa inaad inantii heble iimadiidayso inantii heble inaad iimadiidayso ayaa wixii la mid ah haadaa waxa weeyaan waa min asixr waxyaalaha diinta lagaga baxay ka mid tahay haadaa huwa xukmu sixr sixirka laftiisu maqaamkaasuu leeyahay haddii saaxir ruuxu u tago iyo hadduu isagu isticmaaloba laysa min addiini bishay diin islaamka meel laba kama soo gelayo waayo de waxaan meel wada degi karaynin laba isku did ah didaani laa yajtamicaan sixir baan isticmaalayaa sixiroolaan u tegayaa haddana islaam baan ahaanaya la isku heli maayo labadaasi meel ma wada degi karaan marka sixirku diinta waa lagaga baxaa haddaad adigu u tagto oo tidhaa ii sixir iyo kan sixirka loola tegaye wax samaynaya labaduba diin islaamka bannaankay ka yihin qodobka labaad waxaynu kaga hadlaynaa maxay shareecadu ka tidhi in sixirka la barto ama dadka la baro masaladaas maxaa lagu mutaysanayaa masaladaa waxaynu u daba fadhiisanaynaa bayaankeeda ilaahay rasuulkiisa salawatullahi waslaamu calayh ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadda suuratu lbaqara boqol iyo laba ayuu si mug weyn ugaga warramay sixirka iyo barashadiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yidhi kow wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala tacalumu sixri in sixirka aada qalin iyo buug u qaadato oo aada barato waa kufri bawaaxa weeye waxaanuu ilaahay ku caddeeyey wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur markii haaruut iyo maaruut labadaa maxaanku dhaha malaa'igta ahi ay dadka u kala barayeen maxaa mucjiso ah maxaa sixir ah ee insaanka lagu imtixaamayay bal waxay ka qaadan lahayen mowqifkay ka qaadan lahaayeen barashada sixirka cidda u timaada waxay ku odhan jireen falaa takfur war cilmigan barashadiisa waa lagu kufriyaaye ha gaaloobin oo sidiisaba cilmu sixirka ninka bartaa waa nin haysta rasaas aan sanqadhayn nin haysta rasaas aan sanqarhaynin weeyaan oo hadduu in yar xanaaqo isticmaalaya rasaastiisa saamidka ah ama ha ka tibto ama ha u dhacdee haddii qorigan la isticmaalayaaba mar buu ka tibaa marna rasaasta waa daadiyaa sixirkuna waa sidaasoo kale oo haddii qofku uu sal fudud yahay oo ay qof isyaro jiidhaan awooddeediina uu is og yahay markiiba wuxuu isticmaalayaa bay kaaimkiisu keebka qabanayaan marka wax la yska kantarooli karo inaad ku adeegsato ma ahan sixirku lidaalik ayaa albaabkaa dhammaantiiba ilaahay uu ooday waxaana la cabiray inuu yahay haddii alla ka dhigo kufri bawaaxa inay yihiin taasi waa qodob qodobka labaad oo sixirku inaanu bannaanayn tilmaamaya waxaa fii nafsi al aaya aayaddaa laf ahaanteeda markuu ilaahay sii warramayey wuxuu kaga waramay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay yaqaaneen kuwa sixirka baranaya inay aakhiradoodii iibsadeen wax sad ah iyo wax nasiib iyo dheef ay aakhiro ka sugayaan ma jiraan baa ilaahay tacbiirka noocaasi muxuu dhadhamayaa qof lagu yidhi aakhiro wax dheefa kuma leh qofka muslimkii hadduu caasi yahay oo cisyaankiisii isagoon ka toobo keenin uu ku dhinto goor ay ahaataba jannada nasiib buu ka helayaa faahimiin mar ay ahaataba cid uu shafaaco qaadaba aakhirka waa laga soo saaraa man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min alimaan bal waxaad sawirataa ruuxa ilaahay u quusgooyey oo uu ilaahay yidhi maa lahu fi laakhirati min khalaaq waa hadal waadix ah oo ah waa kufri shirki ah oo qofka ilaahay kula kulmo aakhiro isagoo shirkigaa iyo gaalnimadaa ku jira inaanu wax nasiiba jannada ku lahayn waxay tilmaamaysaa gaalnimo cad bay tilmaamaysaa waxa kaloo aada u sii bayaaminaya masalada gaalnimadeeda aayadda ka dambaysa aayaddaa boqol iyo laba boqol iyo saddex haddaad u tagto ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walow annahum aamanuu waataqow lamahuubatun min cindi illaahi khayr lamathuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun haddii ay mu'miniin iska noqon lahaayeen oo ilaahooda ka cabsan lahaayeen ajrigiiyo xasanaadka ay xagga ilaahay ka jirinayaan baa uga badnaan lahaa shilinkan ay sixirka ku raadinayaan haddii aada u fiirsato haddii alla ka yidhaahdo ee macaarij alqubuul kitaabka uu leeyahay xakami mujalladkiisa labaad safxadda lix boqol iyo sagaashan iyo shan markuu aayaddaa macnaynayay imaamu alxakami callaamat alxakami raxmat ullaahi calayhi fii macaarij alqubuul kitaabkiisa la yidhaahdo wuxuu leeyahay wa innamaa yuqaalu dalika liman kafara wafajar ereyga noocaasoo kale ah ama kelmadaha noocaasoo kale ah waxaa lagu isticmaalaa uun ruux gaaloobay oo faajir ahoo xuduuddii ilaahay dilaaciyey sababta oo ah lama yidhaahdeen hadday iimaan yeelan lahaayeen oy taqwo yeelan lahaayeen ee waxay taasi inoo bayaaminaysaa buu leeyahy imaam alxakami in masaladu ay gaalnimo ku biyo shubanayso intaa waxaynu isla fahmnay masalada sixirku qofka saaxirka ee cilmiga sixirka baranaya ama bartay ee dadka baraya labada qayboodba inay kufaar caddaystay ay yihiin haddaba gaalnimada sixirka lagu gaaloobayo ma sidaa duuduubka ahee mujmalka ahbaa sixirku labadii dhammaan ciddii sixir barato oo dhamme ay ku gaaloobaysaa mise farqi buu leeyahay sixirku macnaha waxaan u jeedaa si kale haddaanu idhaahdo sixir lagu gaaloobo iyo sixir lagu faasiqoobo miyaa kala jira mise dhammaan sixir oo dhani waa kufri masaladaa markay fuqahada diintu ay hoos ugu dhaadhaceen way kala saareen sixirka sixirka waa la kala saaray noocuu yahay baa dib loo raacaa haddii noocaa uu yahay asbaab kufri iyo gaalnimo keensanaysa uu ku daba leeyahay yuxkam bilkufr haddii masaladu aanay ku daba lahayn wax gaalnimo keena yuxkam bilfisq labadiisa noocbana barashadoodu waa xaaraan ee waxay ku kala duwanaanayaanuun qofkan sixirka bartay ma gaalbaa mise waa faasiq bay ku kala duwanaanayaan idan maxaan ku kala garanayaa sixirkan la isticmaalayaa sixirkii lagu kufriyayay inuu yahay iyo sixirka fisqiga iyo faasiqnimada keenaya ee gaalnimo aan keenayn maxaan ku kala garanayaa culimmadu way kala saareen oo waxay idhaahdeen fain kaana sixru sixirkan la isticmaalayaa hadduu yahay mimaa yucadamu fiihi gayru اllahi haddii sixirkan ninkanu adeegsanayo uu u marayo inuu qadarinayo waxaan ilaahay ahayn waxaan ilaahay ahayn buu magan u yahay waxaan ilaahay ahayn buu taqdiisinayaa waxaan ilaahay ahayn buu wax u gowracayaa waxaan ilaahay ahayn buu u sujuudayaa sida cilmiga sixirkee la yidhaahdo kawaakibta iyo maxaanku dhaha xidigaha waan dhigan doonaa kawaakibta ay sheegayaan iyo maxaanku dhahdaa meerayaasha ay leeyihiin adduunyaday u taliyaan oo shar iyo khayrba iyagaa adduunyadan uga mas-uul ah oo iyagaa loo daba fadhiistaa maamulka dunida oo dhan waa toddoba kawkabay yidhaahdaan casharadeenna dambey ku jiraan insha allah hadduu ruuxan saaxirkiihi uu aaminsan yahay sixirkanuu isticmaalayo sixr alkawaakib inuu yahay sidii nimankii saa'ibiinta ahaa ee xidigaha caabudi jireen namruud iyo ay ka yimaadeen cilmigii namruud hadduu cilmigu kaa yahay oo waxa la caabudaya ee loo qalqadisaya ay xidigaha yihiin sixirkuna uu saa burjigiisu ku kacaayo ama waxa la qadisayaa hadduu shaydaan yahay hadduu jin toos loola hadlaayo jin baa la magan gelayaa jin baa wax la weydiisanayaa hadduu noocaa yahay hadduu sixirku yahay min ihaanati muqadasaati alislaam haddii wax loo dhimayo haybadda iyo sharafta waxyaalaha diintu ay qiimayso fa huwa kufrun bilaa nasac taasi iyadu sixirka halkaa loo isticmaalo loo adeegsado tamaaman wax iskuwa isdiidani ma jiro iyadu waa gaalnimo markaan leeyahay ihaanat almuqadasaat waan geli doonaa qaabka loo ihaanaystay mithaal baan kaa siinayaa kuwa yowga qaarkood waxay samaynayaan sixirka ay qorayaan waxay isticmaalayaan aayado qur'aana maalan waxayna ku isticmaalayaan ashyaa oo nijaas ah ashyaa oo nijaasa ah. maalan dhiig buu soo qaadayaa ama xaydkii dumarkuu soo qaadayaa ama najaaso keliya kaadibuu soo qaadayaa wuxuu tawaadiya qalin uga dhiganaya aayadihii qur-aanku ku qoraya markuu ijraamka noocaasoo kale galo waana wax lagula heshiiyey inuu sidaa sameeyo qaabkanuu markaa u dalbanayo maxaanku idhahaa istikhdaamka shayaadiinta marka hore waxaa loo maraa cilmi aynu wax ka tilmaami doono oo la yidhaahdo riyaadiyaad riyaadiyaad haddaad maqasho waxaa looga jeedaa qofka doonaya inuu shayaadiinta la itisaalo la xidhiidho oo bahwadaag la noqdo waxaa loo waxaa loo sheegayaa kelimaad kelimaad baa la siinayaa lo odhanayaa ku celceli kelimaadkaas macnahooda ma garanaya ruuxani waxaana la odhanayaa waa inaad khalwo gasho khalwadu waxa weeye waa inaad khalaa'iqda ka dhex baxdo oo meel cidla ah aada tagto marka derajada khalwada ayaa kala darajo sarraysa haddaad doonayso shayaadiinta annayda ah inaad la xidhiidho toddoba cishaa lagu siinayaa toddoba cishaa lagu leeyahay ka dhexbax makhluuqaadka guri madow isku soo xidh timir iyo biyo-uun isticmaal kelimaadka caynkaasana ku celceli ku celceli hana seexanin ilaa ay kaa xoog badanayso hurdadu hana seexanin waxaasuun aqri aqri aqri aqri aqri haye markaad sheekadaa wado sheekadaa wado kelimaadkaa aada aqrido layla nahaar oo aada oon xoolaadna ka fogaato oon xoolaadna aada ka fogaato markaa meesha aad fadhido humaag baa kuu iman doonaa ama waxaa kuu iman doona wax sidaa iyo sidaa u eg mas madow oo xoog badan baa kuu muuqan doona ama libaax miciyo waaweyn baa kuu muuqan doona ama cifriid xoog weyn baa kuu muuqan doona ama cirsanka yeedh baa kula hadli doona markaad meeshaa madow eed fadhido aada ku aragto makhluuqaadkaa ha cabsanin dalabkaagii baa la aqbalay waxaa kuu yimid shuruud buu kala geli doonaa wuxuu ku odhan doonaa markaad ii baahato adeegso shaygaa iyo shayga mar allaaliya markaad sidaa iyo sidaa yeesho waan kula joogaa waxaad iga codsata baan kula qabanayaa haddii aad toddobadaa cisho sidaa ku jirto oo dabadeedna shuruuddaa lagula galo haddii aad shuruuddaa ka baxdo waad ku qasban tahay baabkan riyaadiyaadku albaab laga galuu leeyahay lagama bixi karo ma fahamteen baabka riyaadiyaadku albaab laga galo weeye laakiin mar haddii waxaasi isu kaa muujiyaan kama bixi kartid waxa uu kugula ballamay haddaad diidana malagaagaa galay way ku dilayaan <laughs> hal masalo hal masalo oo mihaal ah baan idin siinayaa <laughs> hargeysadan nin odaya waxba magaciisa waxa la magacyada ha <laughs> baa laygu yidhi nin odaya ayaa baabkaa galay miyigaasuu iska aaday isagu laakiin wuxuu qaatay riyaadiyaadka afartanka cisho ah arbaciina yowman qaar waa sabca ayaam qaar waa arbaciina yowman qaar waa afar bilood qaar waxa weeye sannad isagu wuxuu qaatay arbaciina yowman meel miyiya oo sanqadla ayuu intuu salool yar iyo timir iyo biyo qaatay ayuu tegey markuu marayo dhowr iyo soddon maalmood ayaa reer reer miyi ah oo agtiisa deganaa ayaa neef shidhaystay neef bay qasheen siniintii hilibka ayaa soo gaadhay ninkuna nin aada iyo aada hilibka u jecel ayuu ahaa saruurad baa qabatay deedna go-aan buu qaato wuxuu yidhi aada dib u soo bilowdide igama gubato igama qudhinto iska dheh reerkiibuu u tegey wixii ay karsadeen buu la cunay hilibkii buu la mushuuqay halkiisibu isaga soo noqdo wuxuu rabaa afartan kale inuu kow ka yidhaahdo ila way burtay salaadii hore dabadeedna gabalkii markuu dhacay ayaa loo yimi dhowriyo soddon maalmoodna uu mariya garo markaasayna waryaahe haddii aad nala ballantood barnaamij iyo wacad cibaado ku jirtay maxaad u bari furtay markaasuu yidhi waan saruuradoodayo naftii baan xajin kari waayeyo waxaan rabaa afartan kale da inaan sameeyo markaas inad kaa socon mayso faash bay soo qaadeen fartaa iyo suulkaasay gooyeen farolaa la odhan jiray fartaa iyo suulkaa ayay gooyeen oo yidhaa abaalkaaga waxaan ka dhigaynaa imikana bilow afartan kale afartankii kale markuu dhammaystay ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu abaalkaaga dhigaynaa qabiilka iyagu cidda ay galaan ama qabaa'ilka aanu ka xoog badannahay cidda ay galaan haddii laguu keeno inaanu markiiba ka yacno dabadeedna ajuuradaada iyo waxartaada lagu siiyo ood sidaa ku noolaato haddii laakiin qabiil naga xoog weyn ay ninkaa ku jiraan ama ruuxaa ku jiraan annaga ha nagu hallaynin marka riyaadiyaadkan laguu sheegayo waxaa lagula xidhiiraya qabaa'il jin ah qabaa'ilkaasaa lala shaqaysanayaa waxaan markaa uga socdaa waa baab ii soo socdoon ka sheekayn doono eh marka riyaadiyaadku kuu dhammaadaan ee waxaan argagaxa uu iskaa tuso shuruud buu kula xidhanayaa shuruudaha waxaa ka mid noqon karaa adiga oo bilaawaysa waa inaad tukataa ama adigoo janaabaysan waa inaad tukataa ama waa inaad kitaabka qur-aanka ah suuliga aada la gashaayood ood isku dultaagtaa ama xaashiyaha qur-aanka intaad googoyso waa inaad lugahaaga ku xidhaa oo meel najaase leh waa inaad dhigtaa ama markaad noo baahan tahay inaad bannaanadaa u baxdo oo meelaha gudaafaduhu yaallaan waa inaad sida dameeraha ku galgalataa waxyaalo noocaas oo kale ah haddii aynaan ka sheekayn karayn qaarkood ayaa horta lagula xidhiidhayaa shardi looga dhigayaa mar allaaliya markuu nijaasada ama kitaabka qur-aanka ay ahaanaysto ama aayadaha qur-aanka yani nijaastaa ku qoro ayaa jinkii u imanayaa wuxuu ku odhay maxaad nooga baahan tahay waxay odhanaya waxaan idinka baahanahay hebel hebel baa isoo ii yimi waxaanu iga rabaa in gabadha heblo la yidhaahdo aada u soo wajaaftaan gabadha heblo la yidhaahdo inaad u soo qaadaanoo qalbigeeda aada laabqaadaan oo jeclaysiisaan sidaasay markaa magacii ku qaadanayaan gabadha waxaana ugu daran oo qaabkaa isticmaala koonfurtaasaa aada looga isticmaalaa koonfurta qolada isticmaasha waa qolo xariifiin ahoo fogaaday waa qolada yixaaska dalbata wey yixaaska kuwa isticmaala wey yixaasku sidaan hore idinku waramay shaydaanka jinku wuu tashakulaa qaabab nooca buu isu sameeyaa wuxuu iska dhigi karaa waraabe wuxuu iska dhigi karaa ay wuxuu iska dhigi karaa bisad wuxuu iska dhigi karaa mas wuu muunadooriyaa jidhkiisa wuxuu samaynayaa saaxirkan webiga joogaa gabadhii laga rabay ayuu laba jin u kala dirayaa mid wuxuu odhanayaa qalbigeeda waxaad u soo eridaa xagga webiga midna wuxuu odhanayaa yaxaas iska soo dhig labadii shaydaanno waxay ku ballamayaan meelheblaan keeni doonaaye adiguna meel heblo ku sugoo qaad jinkii lasoo diray gabadhii wuxuu ku furayaa kulayl alle waan gubanaya waan gubanayaa webigaan soo gelaya webigaan kusoo qabowsanaya webigaan unba inantii lagaba kari maayo webiga xagga webiga ay u cararaysaa markay webiga jiinkiisa timaado waxaa sugaya bahal iyo xaasoo intee leeg iyo xaaskii intuu qaaduu dhabarka u ridanayaa webigii buu la dhex dabaalanayaa qaadanayaa waxana aad moodaysa inuu yaxaas yahay waa shaydaan isu soo suureeyay yaxaas markaasaa la odhanayaa ninka hebel yaxaasku amraa yaxaasku haddii a la ydhaha yaxaas oo dhan baa ka dambeeya cilmiguna sidaa maaha ee waa jin soo tashakulay oo yaxaas iska dhigaya marka qaababkaasaa loo wada shaqaysanayaa waxa loo shaqaysanayaana waxa weeye in lay ahaanaysto ilaahay diintiisa ilaahayna wuu inooga warramay kitaabkaa aynu arkayno ee qur'aanka ah ee munazalka ah baa ilaahay wuxuu tilmaamay yudilu bihi man yashaau wayahdi bihi man yashaa kitaabkaasaa dadka qaarkoodna hidaaye ee ah hanuun ilaahay u gelina allah inoo geliye qaarna baadi iyo dalaal bay ka kasbanayaan waa kuwa dee nijaasta ku qoraya aayadaha ilaahay ogole markaa sixirku yaanan hadal kugu daalinine hadduu yahay mid loo isticmaalay wax ilaahay diintiisa lagu ihaanaysanayo laguma kala baydhin sixirka noocaa ee la adeegsanaya inuu kufri yahay intaas waa masalo masalo kalaa jirta marka sixirku haddii aanu ahayn kii xidigaha la beryayey ee lalahaa xidigaha ilaahya ah ama kii jibanka iyo shayaadiinta la adeegsanayey ee wax loo qalayey sida saarka iyo wixii la mid a ah haddaanu ahayn ama kii la ihaanaysanayey ilaahay kitaabkiisa haddaanu ahayn culimmadu waxay leeyihiin laguma kufriyo ee waa lagu fisqinimo qaataa haddaba waa waayahe sixirka faasiqnimada keenaa muxuu yahay sixirka faasiqnimada keenaa waxa weeyaan sixirka nooca la yidhaha takhyiilka yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa waanu noocyo badan yahay sixirada qaarkood lama adeegsado jin iyo shayaadiin laakiin waxaa la adeegsadaa farsamooyin farsamooyin baa la adeegsadaa farsamooyinkaasaa dadka waxaa looga dhigaa ruuxu uu isooga dhigay inuu awliye ilaahay yahay sidii ku dhacday ninkii ay kulmeen ibnu taymiya ibnu taymiya wuxuu u yimi nin saaxira oo qaryo dhan rigaystay oo yidhaahda oog baa la shidayaa dab marka inaan karaamaysanahay baan idin tusayaa buu idhaa wuxuu soo marsadaa kimiko fire broofa oo aan dabku karaynin ayuu soo marsadaa markaasuu dabka dhex jibaaxaa isagoo aan gubanin ayuu ka soo dhex baxaa ibnu taymiya kaana khabiiran wuxuu yidhi waa kaalay wuxuu u keenay khal khalka soo taqaaniin wuxuu yidhi hoo khalkan ku maydho dadkiina way daawanayaan ma ogtahay khalkii markuu ku maydhay buu yidhi gal mase ma gelaya dee wuu biiyaa ma ogtahay fire baruufkii buu biiyey marka wuu ogyahay inuu ku gubanayo marka noocaasoo kale ee dadka indhasarcaadka loo dhigayo waxaa la yidhaahdaa sixra takyiil baa la yidhaahayoo isagu dadkuunbuu aafaynayaa cuquushoodu ku ciyaarayaa maalkoodana kayfiyad xaaraana ayuu u qaadanayaa sixirada noocaasoo kale ah culimmadu waxay yidhaahdeen ka noocaasoo kale ah laguma kufriye eh ee haddii alla yidhaahdo faasiqnimuu keenaa laakiin inaad dadka ku khayaamayso barashada aada u barato iyada taasi waxa weeyaan waa masale aan bannaanayn waa xaaraan waa masale aan aan bannaanayn weeye Eh, haddaad u baahato masaladaa ka hadalkeeda sixro takyiilka aan lagu kufriin waxaad ka eegan doontaa kitaabka tafsiirka adwa albayaan lishinqiiti eh, mujalladka afraad afar boqol sagaashan iyo afar ayuu mowduuca aada uga hadlayaa arrimaha maxaanku idhaahdaa ee eh, sixirka ah ee aan lagu kufriin barashadeeduna ay xaaraanta tahay iyo isticmaalkeedu laakiin aan ilaa darajat alkufri aan gaadhsiisnayn sidaasaa loo kala dhigaa waxaa jira sixir la isticmaalo xayawaanaadka qaarkood oo aan ka hadli doono casharkeenna haddii waqti ii soo hadho xayawaanaadka qaarkood baa la isticmaalaa xubnahooda xubnahaasaa waxay ku keenaan makhluuqaadka isbeddel kaasoo kalena wuxuu soo hoosgelayaa badankiisu sixirkaa xaaraanta ah ee aan lagu kufriyaynin iyaday halkaa inoo taagan tahay ayaa waxaan in yar si masaladu kuugu sii caddaato baxhiguna uu kuugu dhammaystirmo waxaad isweydiisaa culimmada islaamka ee muctamadka ahi miyay isku wada raacsan yihiin kufriga sixirka barashadiisu tamaaman inuu xaaraan yahay mise waa masalo khilaafi ah waa masalo ka hadalkeeda u baahan sixirka barashadiisu culimada oo dhani miyay ku tagtay xaaraan mise barh baa ka soo hadhay barh baa ka soo hadhay aan badnayn laakiin iyana waa lagala dooday waana laga badiyey markay yidhaahdaan sixirku wuu bannaayay barashadiisu oo barhkood waxay gaadhsiiyeenba barashada sixirku inuu waajiba tahay takhayal barashada sixirku inay waajib tahay bay qaarkood ku simeen laakiin arintaa waa lagaga daba yimi waana laga weyngareeyey yaa ka mida marka culimada sixirka in la barto banaysay hadda isticmaalka maaha aan laba kala fahamno hadda barashadii baa laga hadlayaa in la barto culimada banaysay waxaa ka mid a fakhradiin arasi sheekha la ydhaa raxmat ullah caleyh fakhradiin arasi waa sheekh ashcariya oo kutub aada u fara badan inooga tegay ilaa laba boqol oo kitaab kutub gaadhaysa ayuu ifka kaga tegay wuxuu leeyahay tafsiir aada iyo aada u qiimo badan oo miftaax alkeyb uu u bixiyey ama tafsiir lkabiir uu u bixiyey kitaabkaa tafsiirka oo keliya wuxuu ka kooban koobayay lix iyo toban mujalladood ama xaashiyihiisa marka la tiriyey waa sideed kun afar boqol sagaashan iyo lix xaashiyadood wey bej wey sheekhaasi markuu ka hadlaya sixirka wuxuu ka hadlayaa watabacu maa tatlu shayaatiin markuu soo gaadho waxau odhanay masalat alawal masalat athani masalatu saasuu u dhigayaa tafsiirkiisa masaa'il buu u kala jejebinayaa wuxuu ku odhanayaa almas'alatu alkhaamisa mas'alada shanaad ina cilma asixri waa kelmadihiisii uu ku qoray kitaabka ina cilma asixri laysa biqabiixin walaa maxduurin itafaqa almuxaqiquuna calى dalik liأna alcilma lidaatihi shariifu وأيضا لcmuumi qowlihi tacaalى hal ystwi اladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun intaasuu yidhi cilmiga sixirka barashadiisu wax xun ma aha maxduurna maaho xaaraan ma aha waxaanay isku waafaqeen buu yidhi muxaqiqiintu arrinkaas waxaa weeye sababtu sideedaba cilmigu sharaf unbuu kordhiyaa waxaa kaloon daliishanayaa qowlka ilaahay yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaa kaluu yidhi walianna asixra low lam yakun yuclam lama lama amkana alfarqu bayna baynahu wa bayna almucjis waalcilmu bikowni lmucjisi mucjizan waajibun wmaa yatawaqafu alwaajibu calayhi fahuwa waajibun fahada yaqtadii an yakuuna taxsiila cilmi asixri waajiban wamaa yakuunu waajiban kayfa yakuunu xaraama waqabiixa hadalkiisu intaasuu kusoo gabagaboobo wuxuu yidhi walianna sixra cilmiga sixirka ah low lam yakun haddaanu ahaan lahayn yuclamu mid la yaqaan lamaa amkana may suurtowdeen alfarqu baynahu wa bayna almucjiz in la kala garto maxaa mucjiso ah maxaan mucjiso ahayn lama kala garteen waalcilmu yakuunu waalcilm in la barto bikowni bikownilmucjisi mucjisan in la barto shayga mucjisada ah mucjisanimo in loo aqoonsadaana waajib weeye maalan kitaabkan qur'aankii inuu mucjis yahay in la ogaadaa waa waajib de inaan bini aadmi keeni karaynin aayaddiisa iyo suuraddiisa iyo dhammaantii inaanay keeni karayno bini aadmigu ay ku daaleen waa masale mucjiso ah in mucjisada shayga aan la ogaadaana waa shay dee kugu waajiba cilmigii sixirka haddaan la oqoonna mucjisadii lama garan karo haddaba wamaa yata halkaa isagu qaacido yani maxaa usuuliga ka daliishado wuxuu yidhi wamaa yatawaqafu lwaajibu calayh wixii waajib kaa galo ama wixii waajib kaaga xidhmo fahuwa waajib isna waajib buu noqonayaa mar haddii birashadii cilmiga sixirku aan ay kaaga xidhantay inaad kala ogaato mucjisadii iyo kayrkeed isagii baa waajiba fa haadaa yaqdi arrintu markay halkaa taagan tahay waajibnimada waxay keensanaysaa an yakuuna taxsiila alcilmi bisixr waajiban in cilmiga sixirka la oo la bartaa waa waajib wamaa yakuunu waajiban shay haddaba aynu soo gaadhsiinay waajibnimo kayfa yakuunu xaraaman wa qubxa sidee baan xaraam ugu sheegi karnaa iyo qabiixnimo kitaabkaasoo kale markaad aqrido adoo masaladiidii aan lagu kala bayaamin ama darafkii kale wuxuu ka yidhi aan arkin oo laylaha wallaahi sheekhanu meel adag buu bahasha dhigay baad leedahay shabaguu qabadsiiyey soo maa markuu saa leeyahay oo masalooyinka saa uu isu daba dhigay oo aayada uu daliishaday oo haddii alla yidhaahdo uu maxaanku qawaacid daliishaday usuuli ah hadla walaahu meel meel maxaan ku dhaha sahlan ma haysto war cilmigan sidirkii ma xuma buu yidhi waa waajibe ee barta buu yidhi sababtoa ah mucjisadii baa kaaga xidhan halkaasuu isagu mariyey bal hadda u fiirsa waxaa laga yidhi iyadoo taasi kugu qafilan tahay oo aad rag kula doodi lahayd cilmiga sixirka maxaanku idhaahdaa waxaa baneeyey in la barto fakhraddiin araazi halkaa iyo halkaa ka raadi arrintan arrin hore la ilkabeelay weeyaan maxaa laga yidhi marka ibnu kaiir dhegayso raxmat ullaahi calayh oo u nusreeya mar walba sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xaqa wuxuu yidhi markaa ibnu kaiir hada lafduhu bixuruufihi fii hadihi اlmas'ala kitaabka ibnu kaiirkay ku qoran tahay intuu soo naqilo sheekha maqaalaadkiisa oo dhan oo xabad aanu ka bedelin ayuu marka dambe xabad xabadiisu dultaagayaa haddaad sidaa tidhi sidaasaan kaa idhi haddaad sidaa tidhi sidaasaan kaa idhi haddaad taa cuskatay taasaan kaa idhi mid walba geed buu ku xidhayaa wuxuu yidhi dad yahow horta sheekh fakhraddiin arraasi doodiisii waan idiin soo qadimay difaaciisiina waa kan wuxuu yidhi wahada alkalaamu fiihi nadar min wujuuhin hadalka sheekha ka yimi dhinacyo badan ayaa laga fiirin karaa ta uu yidhi alcilmu bisixri laysa biqabiixin ereyga uu leeyahay in la barto cilmiga sixirku qabiix ma aha shayga qabiixa ah laba shay baa laguyani lagu ogaadaa waxani inuu xun yahay iyo inuusan yahay laba masaluun baa lagu kala garan karaa in caqligu uu arrintan tigareeyo idhaa wallaahi arrinkaasi waa waa okay iyo in shareecadu ay saxdo labadaa masalo unbaa shayga qubxigiisa iyo xasankiisa lagu kala saara soo maaha waa yahay markaa masaladan uu yidhi cilmiga sixirku laysa biqabiixin waxaan ka idhi warriyow haddaad u jeedo caqliyan baanu cilmu sixirka oo la bartaa aanu qabiix u ahayn waxaan kaa idhi nimankii ay ishayseen ee muctasilada ahaydee caqliga u wax walba ku qiimayn jiray ee xataa kitaabka qur-aanka caqliga ku miisaami jiray ee axaadiista rasuulka caqliga ku miisaami jiray ee miftaaxa noloshoodaba caqliga uun ku eegi jiray niyo arrintaa way kugu khilaafsan yihiin nimankii caqliga isticmaali jiray ee caqlaaniyiinta la odhan jiray caqli ahaan nimankaasaa ku tegayoo taa wax kaa odhan maayo oo masaladaas inaanay caqliga ku samayn ayagaaba kaaga jawaabay kow haddii aad niyow u jeedo masaladan sharci ahaan baanay qabiix u ahayn waxaan kaa idhi ilaahay qur'aankiisa rabbi wuxuu ku yidhi wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum qur-aanka kariimkaasow kuma taalo wayatacallamuuna waxay baranayaan sixiroolayaashu maa yaduruhum wax dhib uun u keena walaa yanfacuhum wax dhib uun u taaganoon dheefba lahayn arrintaas masalada shareecadu hadday mowqif kaa joojisay oo barashada cilmiga sixirku dhib mooye aanu dheefba lahayn nin islaamana aad tahay halkay ku fiicantahy bal ii sheeg masale rabbigii khaaliqa ahaa ee waxa xun iyo waxa san kala saari jira uu taagan yahay barashada cilmiga sixirku dhib mooye dheefba ma leh bal halkaad adigu inaanu qabiix ahayn aad kala soo baxday bal ii sheeg waxaa kaloon kuu hayaa axaadiis fara badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cilmiga sixirka ku deedafaynayo ou nebigeennu leeyahay xadiid saxiixa man ataa caraafan aw kaahinan faqad kafara bima unzila calaa muxamed waxa la yidhi haddii looba tago waa lagu kufriyayaa halka wanaag kaga jiro bal ii sheeg masalada aada leedahay qabiix maaha taasaan kaa idhi masalada aad tidhi walaa maxduur cilmiga sixirka barashadiisu maxduur maaha maxduur macnaa wax la xaaraameeye maaha aada iga tidhi ittafaqa almuxaqiquuna calaa dalika sidaana raggii cilmiga diinta xaqiijin jiray baa igu waafaqsan aada iga tidhi hal baa niyow kaa leeyahay kayfa laa yakuunu maxduuran sidaabaanay masaladani xaaraan ku noqonayn maca maa dakarnaahu min alaaya ayadoon ku hordhigay aayaddaa hore aayadda qur-aankii haddii aad dib u raacdo inay xaaraan uu yahay baad ka dhadhamisay axaadiidna waan kuu sheegay markanaaday leedahay muxaqiqiintu sidaasay isku waafaqeen bal car nin keliya oo muxaqiqiinta lagu kalsoonya diinta laga magansado ah hal ruux oo keliya oo kugu waafaqsan barashada cilmiga sixirku inay waajib tahay bal soo sheeg tiina waa la waaye haddaba waxaan ku tusaynaa muxaqiqiintu waxay ka yidhaahdeen barashada cilmiga sixirka way kaa hoostaye haddaad muxaqiqiinta xaggooda isu iishay cilmigan aan kaaga warano mar habta waxaan kaaga jawaabayaa kale inaan taa gudbin aayadda aada daliishatay aan wax kaa idhaahdo wa idkhaaluhu sixru fii cumuumi qowlihi tacaala marka uu soo hoosgelinayo aayadda caamka ah ee ilaahay cilmiga ku ammaanayo ee uu ilaahay leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun miyay gudboon yihiinoo ma isku darajaa nin cilmi leh iyo nimaan cilmi lahayn markaad halkaa ka lohlohanayso cilmiga sixirka masalada noocaasee aayaddu sheegayso kama hadlayso sixirka ee waxay ka hadlaysaa cilmu shareecaha cilmu shareecaha ilaahay lagu caabudo ayay ka warramaysaaye cilmu sixirka kama hadlayso sidaasaanay culimmada tafsiirku isku waafaqsan yihiin hal yastawi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna cidda laga hadlayaa waxa weeye culamaa cilmu shariica dadka aqoonta u leh cilmu shariicaha ayay ammaanaysaa aayaddu saasay ku ammaanaysaa waa yahay markanaad leedahay niyo mucjisada lama ogaan karo ilaa sixirka la barto mucjisada lama ogaan karo oo lama fahmi karo ilaa sixirka la barto nebi moxamed ma sixiroolu ahaa shayga ugu mucjisada badan ee ilaahay uunkan keenay kitaabka qur-aanku ahaaye markuu sixirka bartay miyuu qur-aanka bartay maya saxaabadii rasuulku ridwaanullaahi calayhi haddaad hal nin keliyahoo sixiroolo ah oo cilmu sixirka yaqaanay aada keento waan kaala niqaashi karaa taabiciyiintii muxaqiqiintii diinta nin keliyaoo sixirka bartay oo yidhi cilmiga sixirkoo la barta mooyaane qur-aanka lama tafsiiri karo qur-aanka macaanidiisa lama fahmi karo qur-aanka adiladiisa lama ogaan karo car nin keliyahoo maxaanku dhaha min rasuulillaah ilaa muxaqiqiintii diinta islaamka hal ruux oo cilmu sixirkiiyo isku xidhay barashada qur-aanka oo odhanaya cilmu sixir nimaan aqoonin diinta ma fasiri ka balisheeg iyagoo aan cilmi sixirka baran ayay qur-aanka mucjisadiisa barteen oo yaqaaneen mucjisaadka qur-aanka ku jiroo dhanna way yaqaaneen waanay fasirayeen siduu yahay bay markaa u dhigayeen marka cilmi sixirka barashadiisu sidaad odayow u dhigtay aslan ma ahan waxaad daliishatayna daliil kuuma noqon karo soo ururi masalada cilmiga sixirka barashadiisa waxaa si fiican uga warramay qowl mufiid a ah, mufiidana ka yidhi imaam shinqiiti kitaabkiisa maxaan ku idhaahdaa adwaa albayaanka ayuu si fiican ugaga warramayaa ou leeyahay cilmiga sixirka barashadiisa cid bini aadmi ah oo xalaalayn kartaa ma jirto waa kan qowlkiisii wuxuu yidhi imaam shinqiidi raxmat ullaahi calayhi fii adwaa'i albayaan wuxuu ku yidhi kitaabkiisaas qowluhu ninka iska yidhi ey waxaan u jeedaa bijawaasi tacallumi sixri ninka bannaynaya sixirkow ee yidhi weliba diniil ka dhigtay in lam yakun yashtamilu calaa nawci kufrin aw fisqin khilaafa ataxqiiq cilmiga sixirka ninka yidhi haddaanu ahayn nooca gaalnimada wada ee fisqi iyo macsi uun keeni kara ninka sidaa ku dayadaya in la barto cilmiga sixirkow id laysa liaxadin an yubiixa waxaan kaa leeyahay ma jiro liaxadin ruux an yubiixa ruux bannayn kara oo albaabkaa furi kara maa saraxa allaahu biannahu yaduru walaa yanfac shay ilaahay uu caddeeyey dhib mooye dheef inaanu lahayn cid intay qalin u qaadato odhan karto way bannaan tahay ma jirto maca anna tacallumihi aan kuugu daree barashada cilmiga sixirku dariicatun lilcamal waxay u noqon kartaa marmarsiiyo loo soo maro in lagu dhaqmo waadariicatu ila alxaraam shay xaraamo waddada ku gaadhsiinaysaa yajibu sabduha waxaa waajiba sadu dariica wax la yidhaahdo shayga haddii looga baqanayo inuu macsiyo kugu rido isagu maxaanku dhaha macsiyo yarba ha ahaadee albaabka waa loo odaa maalan gabadh ajinabiya inaad la khalwooto maxay sababi kartaa inay macaasi ka weyni dhacdo soo maaha markaa si aan macaasidii weynayd u dhicin lisadi dariica in iridaabaa la xidho darteed ayaa waxaa la yidhi muslimkaw gabadh ajinabiya hala khalwoonin sidoo kale cilmiga sixirku wuxuu sababi karaa in la sameeyo oo wuxuu gacanta u geli karaa qof khayra mas-uul ah kaasina wuu samayn mar haddii ay sababi karto in cilmigii la sameeyo lagu dhaqmo oo dabeedna ay ka dhacdo shirkiyaadkii waaweynaan ka sheekaynaynay waxa weeye yajibu sadduha waxaa waajiba albaabkaa in muslimiinta laga xidho si caqliga muslimka loo badbaadiyo wahaadaa huwa alظaahiru lana sida annaga daahirka noo ah waa sidaas waalcilmu cinda allah cilmiga dhammaantiina ilaahay agtiisu ahaaday casharkeenna maantuna halkaa aynoogu joogo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu